alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wslى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed wslama tasliima kasiira qala almualifuuna raximahum اllah wtanqasimu اlisticaaraة ilى murashaxati wa mujaradati wa muطlaqa isticaaradu waa qaybsantaa waxay u qaybsantaa saddex qaybood baa loo qaybiyaa marka laga eegaayo mulaa'imka mushabbaha miyaa la sheegay mise mulaa'imka mushabahu bihigaa la sheegay mise labada midnaba lama sheegin marka ictibaarkaa laga eegaya waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood kow murashaxa laba mujarada saddex mutlaqa maxaa murashaxa la yidhahdaa wahiya isticaarada murashaxada ahi murashaxa waxay u binaysan tahay ism mafcuul waa bifatxi shiin sida dabdigaba idinku taaba wa hiya maa dukira fiiha mulaa'imu lmushabbahi bihi waa kii gudaheeda lagu sheegay mushabbahu bihiga wax mulaa'im u ah haddii gudaheeda lagu sheego waxaa la yidhahdaa murashaxa mushabbahu bihigii wax munaasiba oo lawaasimtiisii ka mid a haddii la sheego waxaa la odhanayaa waa murashaxa naxwu ulaa'ika aladiina ishtarawuu adalaalata bilhuda ulaa'ika kuwaas gaalada ahi aladiina kuwii weeye ishtarawuu dalaalata gatay oo iibsaday addalaalata baadida bay ku doorsadeen oo ku beddesheen bilhudaa hanuunka oo hanuunkii ka tageen baadidana qaateen labada shay ka laga tegaayo ayaa ba'da la geliyaa haddana hanuunkay ka tegayeen famaa rabixat may macaashin tijaaratuhum baayac mushtarkoodu ma macaashin falishtiraau ibsigu mustacaaru lilistibdaal waxaa loo soo caariyaystay oo loo soo isticaaraystay bedelaanshaha wax la bedelanayo oo laba shay la ysku doorsanayo ama la ysdhaafsanayo wa dikru ribxi watijaarati tarshiix macaash in la sheegay iyo tijaaro in la sheegayna tarshiixun waa taqwiye la quweynaayo oo lasii xoojinayo isticaaradii waxay mashaayikhdu tilmaamayaan raximahum ullah isticaarada waxaa ka mida nooc laha murashaxa murashaxa macnaheedu waxa weeye waa muqawaah waa mid la quweeyo o la xoojiyey tarshiixuna waa taqwiya tarshiix waa bimacnaa taqwiya maxaa murashaxa loogu magacaabay waxaa loogu magacaabay isticaarada lafteeda waxay ku dhisan tahay tashbiih in la ilaa waayo mushabbahana laga yeelaayo kaannahu mushabbahu bihiga laftiisaba uu yahay waxaana la ogsoon yahay mushabbahu bihiga wax u munaasibo isaga sifaadkiisii ka mid a sheegista la sheegayaa waxay sii quweynaysaa sii xoojinaysaa ilowshiyaha aada mooddo in la sheeganaayo tashbiihi in la ilaaway marka isticaaradu waxay noqonaysaa mid xoog lebay noqonaysa marka murashaxa bimacnaa muqawaah taa haddaba muqawaat ee la xoojiyey waa tiin taa markaa la xoojiyey waxa weeyaan waxaa la sheegay mushabahu bihigii markii la xadfay dabadii ayaa waxaa la sheegay wax isagii u munaasiba oo sifaadkiisii ka midaa la sheegay markaasaa loo sugayaa mushabaha laftiisa sifaadkaas marka waxaa la sii xoojinayaa kaanahu inuu isagii yahay tusaalaha aayadda inta aynaan tusaalaha aayadda sheegin culammada balaaqadu waxay u qaybiyaan isticaarada murashaxada laba qaybood bay usii qaybiyaan sifo iyo tafriic bay u qaybiyaan sifa iyo tafriic oo waxay leeyihiin mulaa'imkaasi marna sifuu noqonayaa marna tafriic buu noqonayaa goormuu sifo yahay goormuuse tafriic yahay sifo wuxuu noqonayaa bay yidhahdeen marka shayga mulaa'ibkee la sheegayaa hadalka isticaarada ah gudihiisa uu ku sugan yahay oo kalaam kaloo mustaqilliya aanu ku sugnayn ee isla nafsal kalaam markuu ku jiro oo juz ka mida hadalkaas uu yahay waxay odhanayaan waa murashaxa mulaa'imkuna weliba waa sifay odhanayaan nooca labaad waxay tahay ee murashaxada ka farac noqonaysa waa inay tafriic yahay mulaa'imku tafriicna wuxuu noqonayaa kalaam kaleoo kalaamkan aan ahayn oo mustaqili ahoo gaarkiisa mufiid u ah ayaa laga dambeed sheegayaa markii isticaarada lasoo sheegay qariinadeediiyo wixii la socotayna la sheego a dhammaatay dabadeed ayaa hadal kale kaannahu in laga farcinayo jumlo kale la keenaya oo mustaqiliyo madax bannaan mulaa'imkaasi markuu ku sugan yahay jumladaa kale mustaqiliga ee madaxa bannaan ee juz ka mida jumladan hore isticaaradu ku jirto aanu ahayn baa waxaa loodhanayaa tafriic mulaa'imku yani mulaa'imkii waa la sheegay isticaaradu waa murashaxo mulaaim lmushabahu bihina waa la sheegay waliba yani waxay noqonaysaa tafriiciya murashaxa tafriiciya ayay noqonaysa iyadoo mulaa'imku uu sifo yahay waxaa ka mida tusaalaheeda masalan markaad tidhaahdo ra'aytu asada daa libadin yarmii waxaan arkay baa tidhi asad libax baan arkay hadda kan ma waxaa la xadfay mushabbahi mise mushabbahu bihigii yani waxaa la xadfay mushabbaha laftiisa mushabahu bihigii baana mushabaha lagu ilaaqay oo daa libadin shaash u saaxiiba marka asadka waxaa looga jeeda rajul shujaac ayaa loo jeeda daa libadin yarmi haddii ra'aytu asadan uu ku dayn lahaa wuxuu noqon lahaa libaaxii la yaqaano in loo jeedo waa alasl fi lkalaami alxaqiiqa asal waxaa u ah hadalka xaqiiqo laakiin yarmi markii la raaciyey maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa majaaz waa qariino qariinadaasi waxay mancinaysaa diidaysaa in xaqiiqadii lagu xambaaro lianna alasad alxaqiiqiya laa yarmii waayo asadka xaqiiqiga waxba ma gano marba hadday caynkaa tahay waxaad garatay inay majaaz tahay majaaskaasna calaaqadiisu waa maxay waa mushaabaha waa asalka waxay ka soo jeedaa tashbiih haddaba asad adoo uga jeeda rajul shujaac qariinada ku caddeeyey inaad saa uga jeedo yarmii qariinada ah waxaa la socda tarshiix baa la socdaa oo waxaa la sheegay wax mushabahu bihiga mulaa'im u ah oo maxay ah daa libad libadku waa shaashka weyn ee libaaxu qoorta iyo halkaa uu ku leeyahay garbaha dhexdooda iyo qoortay uu ku leeyahay shaashkaa weyn weeye lahu libadun yani shaashkii leh shaashkaasi waa kii libaaxa lagu yaqaana isagaa lagu sifeeya idan waxay noqonaysaa isticaara murashaxa tafriiciya noqonaysaa mise sifa sifay noqonaysaa waayo daa libadin jumlo kaloo mustaqila ah madax bannaan kuma jirto ee waa fii dimni kalaamkan isticaarada ah ku sugan tahay ee hadal kale oo ah kuma sugnaa idan waxay noqonaysaa sifo murashaxa waa tahay mar labaadkana waa sifo nooca labaad waxaa la yhaha tafriiciya taa tafriiciga waxaa loo tusaalaynaya aayadda ulaa'ika aladiina ishtarau dalaalata bilhuda kuwaasi waa kuwii ku beddeshay baadida hanuunka oo hanuunkii ka tegey baadidiina doortay markaa baadidii bay iibsadeen waxaa loo jeeda ay istabdaluu adalaalata bilhuda labadaasay isdhaafsadeenoo isku doorsadeen oo isku beddesheen bedelitaankii la isku bedelanayo midna laga tegayo midna la qaadanaya waxaa laga soo qaado lagu shabahay shubbiha alistibdaalu bilishtiraa iibsi iyo gadashaa lagu shabahay hadda ma aragtaa marka idan markii la yidhi ishtarabuu dalaalata bilhuda waxaad garatay ishtiraaga muraadka looga jeedaa inay tahay istibdaal wa ilaa dalaalka xaqiiqiga ah hudaaga xaqiiqiga ah laguma iibsado laakiin in la isku bedeshaa dhacdaa marka istibdaalkiiba waxaa laga soo qaaday kaanahu inuu ishtiraa yahay dabeedna maxaa la raaciyey famaa rabixat tijaaratuhum may macaashin baayac mushtarkoodii marka in ribxi la sheego iyo tijaaro waxay noqonaysaa tarshiix maxay quwaynaysaa waxay quwaynaysaa istibdaalkii in ishtiraa lagu ilaaqay marka ishtiraagii la sheegay bay sii xoojinaysaa waayo waxaa la yaqaanaa ribxiga iyo tijaaraduba ishtiraaga ayay marka waxaan yani u yihiin ay mulaa'im u yihiin marka waxay noqonaysaa tarshiix bay noqonaysaa marka famaa rabixat tijaaratuhum taa lagu sii xoojinayo ee mulaa'imka u ah mushabbahu bihiga ishtiraa ah ya ishtiraagu waa mushabahu bihi asaalatan istibdaalkuna asaalatan waa mushabbah waxa mulaa'imka ishtiraaga u ah oo mushabahu bihiga ahina waa tijaaradiiyo ribxiga marka shayga mulaa'imka u ahi ma nafsa aljumla lagu sheegay ishtarau dalaalata bilhuda ma isla jumladda jus ka midaba mise waa jumlo kaleoo mustaqili ka ah waa iyama waa jumlo kaleoo ka madax bannaanoo mustaqili ka ah idan waxay noqonaysaa tafriiciya oo in la sheegay taa hore baa waxaa laga farciyey famaa rabixat tijaaratuhum marka murashaxa tafriiciya ayay noqonaysaa waayahay wailaa mujarada qaybteeda labaad waxaa la yidhaahdaa mujarada la yidhaahdaa marka laga eegayo mulaa'im in la sheegaayo iyo inaan la sheegayn taa hore waxay ahayd mulaa'im almushabahi bihi baa la sheegayey tan mujaradada ana mulaa'imu lmushabbah laftiisaa la sheegaya wa ilaa mujarada wa hiya alatii dukira fiiha mulaa'imu lmushabbah waa tii gudaheeda lagu sheegay mushabbaha wax mulaa'im u ahoo munaasib u ah naxu faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawf ilaahay wuxuu dhadhansiiyey qaryadaas nicmada ilaahay ka kufriday libaasa gaajada hugeedii ayuu dhadhan siiyey waalkhawfi iyo cabsida hugeedii ama dharkeedii ayuu dhadhan siiyey istuciira allibaasu lima khashya alinsaana cinda aljuuci waalkhawf waxaa loo soo caariyeystay oo loo soo qaatay arayga allibaas lima khashya alinsaana waxa ruuxa daboolaya cinda aljuuci waalkhawf gaajada agteeda iyo cabsida agteeda daboolaya oo markaa ah inay markaa gaajadii ka muuqato iyo cabsidii ka muuqato min alisfiraari walnuxuul oo ah inuu markaa cawlaado ow caatoobo ya tiibaa waxaa loo soo qaatay oo loo soo isticaaraystay libaaska walidaaqatu dhadhansiintuna tajriidun waxa weeye waa ka siibis laga siibayo lidalik mujarado waxaa loogu magacaabay mulaa'imkii mushabahu bihiga ayaa laga tajriidiyey oo laga madhnaysiiyey walow mushabbaha mulaa'imkiisii haba lagu dareen marka idaaqada ayaa wuxuu noqonayaa tajriid buu noqonaya ka laga siibaayo mulaa'ima almushabbahi bihi oo mushabbaha mulaa'imkiisii la sheegayo taana tajriid baa lagu magacaabay waxay mashaayikhdu inoo tilmaamayaan raximahum ullah nooca labaad waxaa la yidhahdaa isticaara mujarada ayaa la yidhahdaa isticaara mujaradana waxaa la yidhaahdaa alatii dukira fiiha mulaa'imu lmushabbah waata markaa gudaheeda lagu sheegay mushabbaha wax u mulaa'im ah marka idan maxaa laga madhnaysiiyey mushabbahu bihigii wax mulaa'im u ah waa laga madhnaysiiyey shayga mulaa'imka u ah laftiis unbaa lagu daro hadda lagu lara tusaale waxay usoo qaateen mashaayikhdu raximana allah wa iyaahum faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawf qaryadii nicmada ilaahay ka kufriday ilahay wuxuu dhadhansiiyey hugii gaajada iyo hugii cabsida qofku marka cabsi iyo gaaja ay haleesho wuxuu noqonayaa khawfku wuxuu leeyahy isfiraar qofku waa cawlaanaya oo marka uu qofku baqo dhiiggu marka hoos buu cararayaa marka waxa weeye wuxuu yeelanayaa midabkiisu inuu xagga cawlaanta u dhawaado oo dhiiggiisu iskuma soo taagayo yani dadka waxa weeye inagu dee waa madmadownahaye dadka midabadoodu markaa dee ay madowgan badan aynay lahayn dhiiggooda markaa waa wejigooda laga arkayaa oo marna waxa weeye dhiiggii wejigii ka cararayaa marna waxa weeye uu dhiiggii wejiga imanaya yani waxa weye dubka hoostiisa ayuu mar dhiiggu imanaya markaasaa dhiigga ka muuqanaya casaanta marna hoos buu cararaya dhiiggu markuu hoos u cararo qofku wuxuu noqonayaa kaanahu asfar ya inuu waxa weeye cawlan yahay oo kale yalow oo kale yahay ayuu noqonaya waxaa kaloo gaajadii marka ay leedahay dee inuu qofkii markaa dhuubnaadoo caatan noqdo marka haddii cabsi iyo gaajo isu gasho cawlaan iyo caatanimo weyd iyo cawlaan baa labadu isu raacays inuu dhuubto cawlaadana waxaasi dee waa wax qofkii daboolaya oo jidhkiisibaa sifadaa noqonaya kaanahu libaasu sitoo kale inay ka dhigan tahay haddaba cabsidii maadaamay keensatay alisfiraar waannuxuul annuxuul waa dhuubashada u dhuubtay ya iyo cawlaanta uu cawlaaday isfiraar taasi maadaama ay dabooshay wuxuu ka dhigan yahay kaannahu libaasoo kale ay uga dhigan tahay isfiraarka iyo nuxuurkaas haddaba waxaa la sheegay gaajadii iyo cabsidu waxay yihiin waa mushabbah libaaskuna waa mushabbahu bihi huga ayaa wuxuu yahay ama dharka mushabahu bihi buu yahay khaasatan weliba waxaa markaa la sameeyey libaaskii in loo idaafeeyo juuca laftiisa marka mushabahu bihigu wuxuu noqonayaa isfiraarkii nuxulka shaygii mulaasimka la ahaana wuxuu noqonayaa libaaska yani waxa weya waxaa israarkii nuxuulka waxaa mulaasim la ah juuca iyo iyo gaajada marka waxaa la soo qaatay libaaskii oo waxaa loo idaafeeyey juucii gaajadii iyo cabsidii baa loo idaafeeyey ayaa loo idaafeeyey marka waxaa la soo qaatay haddana idaaqo dhadhansiin libaasku maadaamuu mushabahu bihi uu ahaa ama waxa mulaasimka uu yahay isaga wax la dhadhamiyo ma aha dhadhamintu waxay u munaasib tahay ciddan xaaladday ku sugan yihiin lagu shabahayo xaaladan kale marka wuxuu yidhi istuciira libaasu lima ashiya insaana waxaa loo soo caariyeystay libaaska waxa qofka daboolaya cinda aljuuci gaajada agteeda waalkhawfi cabsida agteeda walidaaqatu tajriid tajriidun lidalik yani waa siibis laga siibaayo mulaa'imkii mushabahu bihiga oo kii mushabahu lagu kaaftoomaayo marka isticaarada noocaasa waxaa la mujarada ayaa la yidhahdaa yani markiiba waxaad garanaysaa eh, libaasku wax la dhadhamiyo inaanu ahayn yani dhadhamintii xaqiiqiga ahayd dee libaas kama suuragal aha marka idan waxaad garanaysaa inay tahay macno majaazi ah ila faadaaqaha allahu libaas aljuuc baa la yidhi walaysa libaasu mima yudaaqu xaqiiqatan libaaskuna xaqiiqa ahaan kama mid aha waxa la dhadhamiyo xaqiiqatan marka waxay noqonaysaa majaaza in loogu ilaaqay in la dhadhaminayo waxaana noqonaysaa qaybtii isticaarada inay ka mid tahay khulaasada waxaad ka qabsataa haddii mulaa'imu lmushabahu bihi la raaciyo waa murashaxa haddii mulaa'imu lmushabah keliya la raaciyona waa mujarada intaa qabsado wailaa mulaqa nooceeda saddexaad waxaa la yidhahdaa mulaqa ayaa la yidhahdaa mulaqadu waa maxay waa mid labada mulaaimba laga madhnaysiiyey oo mulaaim lmushabahu bihi iyo mulaaim lmushabah midnaba lama socdo wahiy alatii lam yudkar maaha mulaaim waa taan iyada la jirkeeda la sheegin wax mulaaim ah ayankan ama kii mushabah ha noqdo ama kii mushabahu bihiga ha noqdo haddaan labada midnaba la socon waxaa la odhanayaa waa mulaqa waxay mulaqa ka tahay labada mulaaim midkood in lagu qaydo bay ka sii daysantoo mulaq tahay naxu yanquduuna cahd allah waxay burinayaan ballanka ilaahay naqdiga waxaa loo isticmaalaa xarigga la furfuro kaanahu sida xariga loo furfuro oo kale ballankii ilaahay inay u furfurayaan marka cahdigii waxaa lagu shabahay xabli baa lagu shabahay qariinana waxa ah in lagu shabahayo yanquduna ayaa qariina ah yanquduuna waa qariinadii mulaa'im hadaba qariinadii ka ziyaado oo la sheegay ama ha ahaado kii mushabbaha ama ha ahaado kii mushabbahu bihige ma jiro ilaa yanquduna iyadu qariinadii majaazku muxuu baahnaa wuxuu baahnaa qariino lagama maarmaan bay qariinadii marna waxay noqonaysaa xaaliya marna waxay noqonaysaa lafdiya qariinada hadda halkan ku sugan waxay qariina lafdiya sida waxa weeye idaaqada aynu soo aragnayba ay tahay qariina lafdiya faadaaqaha allahu libaas aljuuci walkhawf waa qariinadii waaya marka maadaama mulaa'im aan la raacinin waxaa la odhanaya waa mutlaqa labadii mulaa'im midnaba sheegistii la sheegaya ka sii daysanta oo labadaba ka maranta suuro kale culamada qaarkood ay sheegaan oo mutlaqada ay ilxaaqiyaan suuradaasi waxay tahay haddii labada mulaa'imba la wada raaciyo ka waran oo waa mujarada haddana waa murashaxa bimacnaa dukira fiiha mulaa'imu lmushabbahi bihi haddana waxaa lagu sheegay wadukira fiiha ayضa mulaa'imu lmushabbahi labadii mulaa'imba waa la wada raaciyey ma waxaa la odhanayaa waa mujarada murashaxa waxay culammada marka ay yidhaahdeen bacdu ahli cilmi marka labada mulaa'imba la wada raaciyo nooca mutlaqada la gelinaya maxaa loo gelinayaa labadii mulaa'im baa iscaariday tacaarada fatasaaqataa way iscaarideen way isla dhaceen kaannahu wax mulaaimaba aan la raacinba mutlaqada ha lagu daro in labadani waa mutadaadaano waa iska hor jeedaan oo in la yidhaahdo waa murashaxa mujarada ah ya oo waxaa laga manaysiiyey mushabahu bihigii in mulaa'imkiisii la raaciyo mushabahun baa la raaciyey mulaa'imkiisii iyo in markaa cagsiga la yidhaahdo waxa weeye xaalka noocaasa ishkaal bay leedahay marka taqaabalaa fatasaaqataa ama tacaaradaa fatasaaqataa way isqaabileen ama way iscaarideen way isla dhaceen barbaray noqdeen waxay noqotay kaanahu inayna jirin yagu nooca mutlaqada markaa la gelinaya baa layidhi yani lama ictibaarin mulaa'imkan la socda waayo mid walba mid baa qaabilay kii mushabahuna waa la socdaa mushabahu bihiguna waa la socdaa labadii markay isla dhaceen waxaad ka soo qaadaa wujuudkooda kalcadam mutlaqada markaa geli walaa yuctabaru tarshiixu wtajriidu ila bacda tamaami alisticaarati bilqariina waxay mashaayikhdu yidhahdeen raximana allahu iyaahum lama ictibaarinayo tarshiixa iyo tajriidka inay murashaxo tahay iyo inay mujarado tahay ama tarshiix ama tajriid galay ila bacda tamaami alisticaarati bilqariina mooyaane inay isticaaradii dhammaystirantoo qariino ku dhammaystirantahy yani wuxuu ku tilmaamayaa nafsa alqariina inaad tidhaahdo iyadaa tarshiixa ama yadaa tajriid ah ma suuragal ah macno ka ziyaado ah waa inuu noqdaa tarshiixa ama tajriidku qariinada ka dheeraada ee marka isticaaradu dhammaystiranto sheegista qariinada lagu laray ay ku dhammaystiranta dabadeed wixii ka ziyaado ah ayaa la odhanayaa mulaaimkii mushabaha ama mulaaimkii mushabbahu bihiga weeye marka idan waxay noqonaysaa mujarada aw murashaxa ayay noqonaysaa baad markaa odhanaysa qala mualifuuna raximahum اllah almajaaz mursal majaaska waa inagii soo aragnay almajaaz lugawi wuxuu u qaybsamaa mufrad iyo murakab wuxuu kaloo mid waliba u qaybsamaa isticaaro iyo majaaz mursal qaybtii isticaarada baa mashaayikhdu ku horumareen waxaynu joognaa almajaaz mursal majaaz mursala maxaa la yidhahdaa huwa majaazun calaaqatuhu waa majaaz kasta oo luqawi ah ka caqliga u arki doonnaa tacriifka ma soo gudagelaayo hadda majaasyada hadda inooga warramayaan ee ay tacriifinayaan waa majaaskii luqawiga ahaa tacriifkii horena kaynu ku soo aragnay markuu majaaz tacriifinayey majaazu luqawi buu tacriifiyey hoosta waa kii ku baraarujinayey majaaska caqliga tacriifkan inaan soo gudagelino isagu isnaadka ku saabsanyey marka majaaz kasta oo calaaqadiisu hayruulmushaabaha tahay waxaynu ku soo aragnay inay isticaaro tahay haddaba majaaska mursalki waa waa majaaz kasta oo luqawi ah oo calaaqadiisu ay tahay hayruulmushaabaha waxaan mushaabaha ahayn ayaa waxaa leeyahay majaaz mursal mufrad ha noqdo ama murakab ha noqdo calaaqaadkii wax ka mida ayuu haddaba doonayaa inuu tilmaamo calaaqana waa bifatxi alcayn waayo cilaaqa waxaa loo isticmaalaa xidhiidhka xisiga ah ee ishu qaban karto gacantuna taaban karto sida xarigo kale cilaaqaa la yidhahdaa laba shay waxaa isku xidhaya hadduu maxsuus yahay waxaa la yidhaha cilaaqa bikasri ilcayn hadduu laakiin shay macnawiya yahay oo la caqliyaynaayo oo la aqoonsanayo laakiin xawaasu daahira aan lagu haleelayn oo lagu idraakayn waxaa la odhanayaa calaaqa bifatxi ilcayn waa ka sababiya kow waa ka sababiya sida sababnimadoo kale in sabab loo nisbeeyey wey fii qowlika xaalay sababiyadu ku sugan tahay hadalkaaga aad tidhaahdo cadumat yadu fulaanin cindii cadumat waa weynaatay yaddu fulaanin gacanta hebel cindii aniga agtayda waa ku weynaatay gacan weyn buu igu leeyay ay nicmatu latii sababahaa alyadu yadka waxaa loo jeedaa nicmadiisaa loo jeedaa allatii nicmadaasoo sababahaa uu sababay alyadu gacantu ay sababtay ama sababathaa yani yad waa muanasa laakiin taaniisku maadaama uu yahay taaniis majaazi ah in loo tadkiiriyo iyo in loo taaniisiyaa labaduba bannaan hadii isimka daahirka yad ay godanayso haddii laakiin damiir ay qaadanayso yadka u noqonaya yada laazim waxa ah cinda aljumhuur in la wainama talzamu ficla mudmari mutasilin aw mufhimi daati xiri waayahay marka hadda sababaha iyo sababataha labadoo bannaan yada asaalatan waxaa la yadka xaqiiqiga ee gacanta xaqiiqiga la yaqaano ayaa la yidhaha yad laakiin marmar baa waxaa loo isticmaalaa yad in looga jeedo bimacna nicma saas yadaa in looga jeedo waa dhacdaa ama yad looga jeedo bimacna alqudra laakiin macnayaashaa in ama qudro looga jeedaa ama nicmo looga jeedaa ma xaqiiqa mise waa majaaz waa majaaz marka xaqiiqo inta lagu suuragal tahay hadalka in lagu xambaaro majaaz in lagu xambaaro ma suuragalaha saas aawadeed nusuusta yadka ku soo arooray ee ilaahay lagu sifaynaayo ama allah isku sifaynaayo inaad tidhahdo qudraa loo jeedaa ama nicmaa loo jeedaa dee sax yadu ma aha waayo wax xaqiiqadii ka sarfinaya oo ka leexinaya ma jiro asalna waxaa kalaamka in xaqiiqo lagu xambaaro ahlusunnana waxay isla ogol yihiin sifaatka ilaahay inay yihiin sifaat xaqiiqiya sifaatka ilaahay inay yihiin sifaat xaqiiqiya isla ogol yihiin ayna majaazi ahayn marka saas aawadeed mawdican oo kale lama cuskan karo in sifaatkii loo deliishado taas dib baynu ka sii baraarujin doonaa insha allah ziyaado intaa ka badan marka cadumat yaddu fulaanin cindii gacanta fulaan xaqiiqata inay agtiisa ku sugnaataa oo ku weynaataa ma suuragal aha laakiin maxaa laga tilmaamayaa waxaa laga tilmaamayaa nicmo wa isdaau nicma nicmadii in isaga loo fidiyo nicmo la siiyaa waxay ka dhacaysaa min alyad gacantay ka dhacaysa waayo waxa la bixinayo gacantaa lagu bixiyaa marka bixintii gacanta lagu bixinaayey gacantii waxay ahayd sabab oo waa aaladdii ama sababtii nicmada lagu gudanayo muncamu calayhiga loo nicmaynayo lagu gaadhsiinaayo markaasaa waxaa laga soo qaaday daata nicma kaanahu yaddu ay tahay nicmada lafteedii ay tahay marka waa min baabi ilaaqi asabab wa iraadat lmusabab sababtii baa la ilaaqo la sheegay oo yadka ah waxaana loo jeedaa musababkii oo nicmada ah ayaa loo jeedaa marka waa majaaz calaaqadiisu tahay sababiya waa sababtaa la ilaaqa waxaa ka mid a ah calaaqaadka musababiya waa in musababka la sheego sababtana loo jeedo naxu amdarat isamaau nabaatan haddii la yidhaahdo wlmusababiyati fii qowlik xaalay musababiyadaasi hadalkaaga ku sugan tahay aad tidhi amdarat isamaau samadi waxay da'day nabaatan geeday da'day dee xaqiiqatan samadu geeda ma da'do laakiin wax geeda sababa oo roobah ayay da'daa marka geeduhu waa musabab waa mid la saabay roobkuna waa sabab musababkii baa la sheegay iyadoo sababta lafteedii lagu magacaabayo musababka musababkii baa la ilaaqo la sheegay wa yuraadu asabab sababtii baana loo jeedaa waayahay taas sababyada haddaynu ku noqonno waxaad tidhi racaynaa haysan ama mataran roob baanu daaqnay ya ama racat maashiyatunaa xoolaha yagii waxay daaqeen haysan ama mataran roob bay daaqeen roobku wax la daaqa miyihin roobka laftiisa lama daaqo laakiin maxaa loo jeedaa geedo roobku sababay ayay daaqeen baa loo jeedaa marka waa min baabi ilaaqi sabab wa iraadati almusabab sababtii baa la sheegay musababkaana loo jeeda wاlmusababiyati fii qowlika amdarat الsamaau nabaatan ay maطran yatasababu canhu الnabaat waxaa loo jeedaa roob bay da'day uu ka sababoobayo ka dhalanaayo nabaad ka dhalanayo marka musababkii oo nabaadka ah baa la iطlaaqo la sheegay wa yuraadu sabab wa huwa almatar waxaan loo jeedaa sababta oo roobka ah saddex waljusiya calaaqadu waxay kaloo noqotaa in juz loo nisbeeyey kolba ka la ilaaqo ayaa calaaqada loo nisbanaya haddii juska la ilaaqo kulliga loo jeedo waa jusiya haddii kulliga la ilaaqo juska loo jeedo waa kuliya haddii sababta la ilaaqo musababka loo jeedo waa sababiya haddii musababka la ilaaqo sababta loo jeedana waa musababiya marka hadda juska la ilaaqa في qawlika ursilat alcuyuun waxaa la diray ilo ama arsaltu alcuyuun ursilat alcuyuunu waxaa la diray ilaa la diray waxaa loo jeedaa basaasiyaa la diray litaطalica calaa axwaali alcaduw si ay u soo daalacato u soo ogaato oo u aragto xaalka cadowga ayaa cuyuun la diray cuyuun xaqiiqo in lagu xambaaraa miyay suuragal tahay oo la yidhaahdaa daatadii cuyuun oo indhihii wax lagu arkayay ah aan ashkhaastii ku sugnayn baa la diray ma suuragal tahay hal hada yumkin wa hayru mumkin caadatan waa midaan suuragal ahayn idan maxaad garanaysaa mar haddee xaqiiqadii suuro geli weyday inta xaqiiqa suuragaltaho hadalka wax diidaya aanu ku sugnayn al asl fi lkalaami alxaqiiqa wa in xaqiiqada lagu xambaara marka hadda laakiin xaqiiqadii ma suuragal ah wax xaqiiqada didaya ha noqoto qariina xaaliya ama ha noqdo qariina lafdiya marka waxa la diray waxa loo jeedaa ayiljawaasiisu basaasiyaa la diray arsaltu lcuyuuna haddaad tidhaahdo ayiljawaasiisaad odhanaysaa ursilat alcuyuunu haddaad tidhaahdo sidaa loo dabdiyana sida nuskhadaydu dabdinayso aljawaasiisu baa la odhanaya waayo mufasirku mufasarka uu fasirayuu raacaya ataabicu taabic ya waa qaacida fiqhiya dee laakiin carabigana waa gelis ya maa bacda ay caطfu bayaanin aw bedel wixii ay ka dambeeya ama waa caطfu bayaan ama waa bedel marka cuyuunta waxaa loo jeeday dad markaa basaasiya a baa loo diray cadowgii marka jaasuuska waxaa lagu magacaabaa cayn waa min baabi iطlaaqi اljuز'i wa iraadat اlkul noociisu wuxuu yahay in juz la sheegaayo shay qayb ka mida la sheegaya kulligii baana loo jeeda kulligii ayaa loo jeeda misaalun aakhar waxaa tidhi qatala banuu fulaanin rajulan reer hebel waxay dileen nin ma waxaa loo jeedaa kulligood baa dilku ka wada dhacay maraadkuma saasa reer hebel waa reer fara badan berri iyo badba kala jooga wax walbana leh mid wanaagsan iyo mid xunba ma suuragalaha dilku inuu ka wada dhacay qaar caruura waxba dili karin baa jiro hadday doonaan markaa daragada saaran qaar cajazo waaweyn baa jira qaar saalixiinoo caabidiinaa jira qaar maqanaan ka warqabin baa jira reer hebel baa nin dilay muraadka looga jeeda waa ya waxa weeye waa kulliga kaas waa kulliyaday noqonaysa waa min baabi ilaaqi اlkulli wa iraadat اljuzi kulli baa la ilaaqayaa juz baana loo jeedaa bimacnaa cid ka mida ayaa dishay waxaa dhici karta shaksi waaxid hal ruux oo ka mida inuu dilku ka dhacay marka waa majaaz calaaqadiisu tahay kulliya ay tahay aan juz'iyada ku noqone waxay culammadu sheegeen calaaqadu markay juziya tahay shuruud baa loo dhigaa laba shartaa loo shardiyaa asharu lwal waa inuu markaa yahay calaaqada jusiyada tarkiibku waa inuu yahay xisi xaqiiqi ah ya ee yani markaa aanu sidaa ka duwanayn kownu tarkiibi xisiyan xaqiiqiyan haddii waxa weeye qaydkaa la waayo calaaqadaa jusiyaa ma suuragal ah bay yidhahdeen culamadu waa inu xisiyan xaqiiqiyan yahay imaka cuyuun waa xisiya wujuuh waa xisiya raqaba waa xisiya marka waa inay tahay xisiya kownu tarkiibi xisiyan xaqiiqiyan shardiga labaad waxay u dhigeen waa inuu saddex mid yahay juskaasi jus kastaba inta la sheego lama oran karo wa min baabi ilaaq iljuzi wa iraadat lkulli ee juskii shuruud buu leeyihi saddex mid waa inuu yahay saddex mid kuu noqdaba juska in la ilaaqo kulli loo jeedaa waa asaxaysaa maala wa an ystalzima intifaau ljuzi intifaaa lkuli curfan juska haddii la waayo waa in kulligii la waayaya curfi ahaanba oo daatadii kuliyada ahayd aan laba helaynin marka waxay noqonaysaa saaiq in la yahao min baabi ilaaq ljuzi waraayat lkuli tusaalaheedu waxay tahay faku raqaba qoor xoraynta la xoraynayo qoorta maxaa loo jeedaa shaksi addoonaa loo jeedaa qoortuna waa juz ka mida soo maa min baabi ilaaq ljuzi wa iraadat اlkul laakiin raqabada haddii la waayo qofkii ma la helaya ya yani yancadimu الshakصu biincidaami raqabatihi ya raqabadiisa haddii la waayo shaksina wuxuu noqonayaa muncadim idan waa saaq mida labaad waa suuragal juskaasi waa inuu khusuusiyo gaara leeyahay waa sidaa cuyuunta loo sheegaayo oo jawaasiista looga jeedo basaasyada juska caynka ahi alcayn jus-iyadaasi khusuusiyo gaaray u leedahay jaasuuskaoo markuu wax basaasayo muxuu isticmaalee ugu badan ma gacmaha ma adimada waxa ugu badan waa indhaha inuu indhaha wax ka eego marka waxa weeye an yakuna lahu maziid ikhtisaasi bilmacna almatluubi min alkul ikhtisaas dheeraada waa inuu ku leeyahay macnaha laga rabo kulliga taasna waxay noqonaysaa saa'ikh ta saddexaad waxay tahay waa inuu juskaasi yahay mid ajzaada kale ka sharaf badan hadduu ajzaada kale ka sharaf badan yahayna iyadana waxay noqonaysaa saa'ikh in lagu magacaabo wa kam callamtuhu nadma alqawaafi falama qaala qaafiyatan hajaani qaafiyadu waa juz ka mid ah beydkii laakiin beydkii in ka mida beydkii oo dhan lagu ilaaqa lakin ashrafu mawdic fi lbeyt waa qaafiyada ya yani ashrafu mawdic min albeyt wuxuu noqonayaa qaafiyada saddexdaa mid waa inuu noqdaa bay yidhahdeen saddexdu inay isu raacaan oo tarkiib keliya ku wada rumoobaan shardi maaha waa inuu noqdaa yani waxa wey saddexdaa mid ka mid a waa inuu saa noqdaa iminka wejhi waa la ilaaqi karaa iyadoo shaksi dhan mawdicin min alinsaan ama ashrafu juzin min ajzai aahira min alinsaan ajzada muuqata ee daahirka ah juska ugu sharafta badan li waa wejiga marka laakiin juz kasta intaad iska sheegto inaad taa min baabi ilaaq ljuzi wilaayat lkuli saaiq ma noqonaysa ilahay wa an yancadima alkulu biincidaami ljuzi curfan yani kulligii waa la waayayaa marka juskaa la waayo kulligiiba waa la waaya lama helayo waa sidaa faku raqab oo kale ida incadamat araqaba incadamat اdaat haddii raqabadii la waayo daatadii waa la waaya ashasi biduuni raqaba lama helayo curfan curfan waxaa loo leeyahay dee ilaahay qaadir waa ku yahay inuu jirsiiyo laakiin sida loo bartay dee ma suuragal aha calaaqada kuliyaha waxaa ka mid a fii qowlihi tacaala yajcaluuna asaabicahum fi aadaanihim waxay ka yeelayaan farahooda fii aadaanihim dhegahooda gudahooday ka yeelayaan miyay suuragal tahay faruhu inay dhegaha wada galaan aayadda qur-aanka maxaa looga jeeda farahay dhegaha gelinayaan farti waa dheer tahay imise farood baa dhegaha gelaya yani waxa weeyaan dhegta inta banaani ee wax geli karaan waa yar tahay hal far caaradeed baa geli karta marka allah markuu yihi yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim farahoodii waxay ka yeelayaan dhegahooda gudahooda muraadku waa maxay min baabi ilaaqi lkulli wa iraadati ljuzi kulli baa la sheego macno guud ah qayb ka midaana loo jeedaa marka waa majaaz calaaqadiisu maxay tahay kuliya walaa juziya kuliy aladiina qaala lahum nnaasu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum mu'miniinta markuu ilaahay sifaynayo wuxuu ku sifeeyey waa kuwii dadku ay ku yidhaahdeen ina annaasa qad jamacuu lakum dadku ay isu kiin urursadeene fahshahum ka baqa qaala lahum annaasu annaasu al baa la geliyey dadkoo dhan fii jamiici anxaa'i alard adduunyadao dhan dadka jooga miyay suuragaltay dhammaantood intay u wada yimaadeen inay ku yidhaahdeen waa dadkii waa isu kiin urursadee ka baqa kulligood dadkao dhan miya ku wada yidhahdeen maya dadka qaaraadka adduunyada kala joogay ajnaasta kala duwan ah ya kulligood intay u wada yimaadeen inay sidaa ku wada yidhaahdeen hada lam yaqac ma dhicin hada aladiina qaala lahum nnaasu maxaa ilaahay uga jeedi wuxuu uga jeeday min baabi ilaaq lkulli wa iraadat ljuzi in kulli markaysaga la ilaaqayo yani qaybna loo jeedo ama min baabi ilaaq اlkuli wairaadat bacdi wairaadati lbacdi marka qayb dadka kamida ah sida ku timi marka waa majaaz calaaqadiisu maxay tahay kuliya han wactibaari ma kan waxaa ka mid a ah, anwaacda calaaqaadka nooca la yidhaahdo shaygu wuxuu ahaan jiray in la ictibaariyo oo shaygu ahaan jiray lagu ilaaqo lagu magacaabo fi qowlihi tacaala waaatu lyataama amwaalahum ilaahay wuxuu yidhi waaatu lyataama siiya agoonta amwaalahum xoolahooda siiya maxaa loo jeedaa kuwii agoomaha ahaan jiray ee qaangaadhay ee xoolahooda dee qabsan kara oo ilaashan kara markaa siiya dee markanay qaangaadheen ee waaweynaadeen agoommo ma aha agoommo waa ahaan jireen laakiin markan ma aha laa yutma bacda xtilaam lama agoomoobo eh, qaangaadhnimo dabadeed marka alyataama waxaa loo jeeday ay kuwa qaangaadyada waayo haddaynay qaangaadhin xoolaha loo dhiibaa agoonta may banaanta wabtalulyataama xata idaa balaguu nikaxa fain anastum minhum rushda fadfacuu ilayhim amwaalahum shardiga loogu dhiibayo xoolahaba waxa ugu horeeya waa inuu qaangaadh yahay haddaanu qaangaad ahayn xoolaha waa laga haynaya waa loo ilaalinaya waayo xooluhu waa ka dayacmayaan waa ka lumayaan ma ilaashan karo mar labaadka waa inuu tasarufkii xoolo hagaajinayaa oo maslaxadiisa iyo dantiisa garanaya oo xoolaha xoolihiisa inuu dhowrto garanaya ilaashado ille waxaa jira markaa mid qaan gaadhay oo markaa xoolihii haddana aan ilaashan karayn marka aayadda waa ta ilaahay amrayo in la imtixaano ya wabtaluu yataama xata ida balaguu nikaxa fain anastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum marka waaatu lyataama waxaa loo jeedaa waa tasmiyatuhum bictibaari ma kaanuu waxaa lagu magacaabay iyadoo loo eegaayo waxay ahaan jireen yani markay yaryaraayeen bay agoomma ahaayeen marka tasmiyatu shay bictibaari ma kaan ayaa la yidhaahdaa haddaba noocaas ay yidhaahdaan tasmiyatu shay bictibaari maa kaan culammadu waxay u dhigaan shardi shardiga loo dhigaa muxuu yahay calaaqadaa waxaa loo shardiyaa ictibaaru maa kaana la yidhaahdo an laa yancadima almacna alasliyu bilkuliya macnaha asligaa si kulli oo dhammaystiran waa inaan loo waayaynin ee wax ka baaqi noqonayaan bal yazuulu lbacdu wayabqa albacdu qayb ka midaa tegaysaa qaybina waa joogaysaa oo ruuxu markuu qaangaadho dee aabbawaagii waa joogaya laakiin xukunkii agoonnimaa ka tegaysa maxaa arrinku ka koobnaa inuu aabbihiina waaye agoonna noqday soo ma marka dee siqariya waxa israacay laba shay baa agoonnimadii ka koobnayd waa faqdu labi maca kowni lwaladi sagiiran yani hayra baaliq in aabbe la waayey ubadkina aynay qaangaadha ahayn agoonnimadu markaasay jiraysa dee hadday qaangaadhaan arrinka miyuu wada tegoo wada zuulay mise wax ka midaa tegey dee siqarkii yutmiga keensanayey ile shardi bay u ahaydee jus ka midaa tegay waxna waa baaqi oo aabbawaagi waa baaqi aabbihii usoo noqon maayo marka tasmiyatu shay biictibaari maa kaana saasay ku dhacaysa wailaa shay waliba wuxuu ahaan jiray layskagama ilaaqi karo haddaan shardigaasi jirin misle odaygii weynaa miyaa la yska odhan karaa shaabun iyadoo looga jeedo biictibaari ma kaan iyadoo loo jeedo beri buu yaraan jiray meelaha qaarkood waxaa lay sheegay ya in dadka markaa waxa weeyaan yani odayaal gagaboobay dee markaa in lagu odhanayo yarkow yarkow oo deedna uu ku farxayo oo hadduu xukunkaasi kulliya u zuulaayo tasmiyatu shay biictibaari ma kan saa'iq noqon mayso kii gaboobay ama kii weynaa shaabun lama odhan karo waayo ashabaabiya qad zaalat bilkuliya iyo waictibaari ma yakunu fi qowlihi tacaala inii araanii acsiru khamraa mid kulli kullidiyaa jirto in shayga lagu magacaabayo wuxuu noqon doono ku dambayn doono sida hadalka allah uu yidhi isagoo ka xikaayoonaya oo ka qisoonaya ninkii weydiinayey nebi yuusuf riyadii uu ku riyooday weydiinayey muxuu nebi yuusuf ku yidhi innii araanii anigu waxaan is arkay oo riyo isku arkay acsiru khamraa anoo khamri tuujinayo miiraya ayaan arkay ya acsiru waa tuujinayaa yani cinabkii iyo geedkii baan markaa ka tuujinaya khamran khamri de marka cinabka laga tuujinayo markaa lafteeda khamri ma aha laakiin ma'aalka dambuu ku dambayn karaa khamri ou noqon karaa waa tasmiyatu shay biictibaari maa yauulu ilayhi ama ma yakunu shaygu wuxuu noqon doono in lagu magacaabo marka khamri cinabkii baa lagu magacaabay wuxuu tuujinayaa waa cinab khamran waxaa loo jeeda ay cinaban cinab baan tuujinaya cinabka marka la tuujiyo casiir baa ka tuujismaya kaasaa marka dambe wuxuu ku dambayn karaa inuu heer khamri gaadho marka tasmiyatu shay bictibaari maa yakuunu ayaa la yidhahdaa toddoba waalmaxalliya calaaqadu waxay kaloo noqotaa maxalka in loo nisbaynayo makaankiiyo meesha fii qawlik qarara almajlisu kada fadhigu wuxuu gaadhay ama go'aansaday ama sugay dalika arrinkaas ay ahlu waxaa loo jeedaa ahlu lmajlis min baabi xadfi lmudaaf marka hadda waxaa weeye majaasu naqsi ugama jeedo oo mar waxaa loo misaaliyaa tan majaasu naqsiga mas'ali alqarya ay ahla alqarya marna waxaa loo misaaliyaa tasmiyat lmaxalli wa iraadat lxaalli in maxalka iyo makaanka la ilaaqo la sheego xaalliga meesha ku suganna loo jeedo oo iminka was'al qarya waxaa la odhan karaa min baabi ilaaqi lmaxalli wa iraadat alxaalli waxaa kaloo la odhan karaa min baabi xadfi lmudaafa wa majaazu naqs tanna waa marka hadda wuxuu u tusaaleeyey min baabi ilaaqi lmaxalli wa iraadat alxaalli maxalka iyo makaanka la itlaaqayaa waxaana loo jeedaa xaaliga makaanka ku sugan fadhigaa la sheegay ama makaanu fadhiga ayaa la sheegay makaanu fadhiga julus waxaana loo jeedaa cidii fadhidee u ehelka ahayd ayaa loo jeedaa qarara almajlisu kada deeha majlis lwasaraa baa saa gaadhay dee fadhiga laftiisu miyuu gaadhay mise ehelkii fadhigaa gaadhay ama lehe majlis nuwaab baa sidaa gaadhay ama leh majlis shuyuukh baa sidaa gaadhay waxaa loo jeedaa daatada makaanka la fadhiyaa ma gaadhin ee waxaa laga tilmaamayaa ehelkii ku sugnaa ama ciddii joogtay ee u ehelka ahayd baa gaadhaa loo jeedaa oo go-aamisa waa majaaz calaaqadiisu tahay maxalliya maxalliyadu mar waxay noqon kartaa maxalliya makaaniya marna waxay noqon kartaa maxalliya zamaniya maxalliya zamaniya waxaa weeye waa in la yidhaahdo nahaaruhu saa'imun wa leyluhu qaa'imun maalintiisu waa sooman tahay habeenkiisuna waa taagan yahay waxaa loo jeedaa ciddii soonka iyo qiyaamku ka dhacayay waa cidda zamankan joogta laga tilmaamaya fulanu nahaaruhu saa'im wa leyluhu qaa'im min baabi ilaaqi lmaxalli ay lmaxalli azamani wa iraadat wuxuu noqon karaa maxalmakaaniya u noqon karaa maxalmakaaniyana waa noqon karaa hadda tan markaa qarar almajlis waxaa loo jeedaa al lmakaani baa loo jeeda waa yahay haddaad tidhaahdo suuqun kasid oo suuq fadhiya oo aan markaa socod aan lahayn de waxaa fadhiisanaya suuqa daatadiisa miya mise waa badeecadda suuqa taalla waa badeecadda taalla waa min baabi wa iraadat alxaalli walxaalliya ta sideedaad calaaqadu waxay noqonaysaa xaalliya mid xaalliga cidda maxalka ku sugan loo nisbeeyey loo soo jeedo maxalka fii qowlihi tacaala fa fii raxmat illaahi hum fiiha khaaliduun waxay ku sugan yihin naxariista ilaahay gudaheeday ku sugan yihin hum fiiha khaaliduun raxmaddaa gudaheeday ku waarayaan raxmatillaah maxaa loo jeedaa jannati jannadiisaa loo jeedaa marka jannadii eh, raxmaddu maxalkay ku dhacaysay wey marka raxmaddii baa la ilaaqo xaalle ah maxalkii baana loo jeedaa jannada ah marka min baabi ilaaqi alxaalli wa iraadat lmaxal anwaacda calaaqaadka way badiyaan culamada qaarkood waxay gaadhsiiyeen dhowr iyo labaatan qaar waa ka sii badiyeen waxay gaadhsiiyeen dhowr iyo soddon nooc bay gaadhsiiyeen laakiin bacdigood waa isku noqnoqonayaan waa iminka kulliya iyo bacdiya iyo kulliya iyo juz iya isla nooc bay noqonayaan oo iminka maxalliya iyo majaasu naqsiga misaal keliya laga yaabaa xagga iyo xaggaba in loo tusaaleeyo ictibaaru maa kaana ictibaaru maa yakuunu iyo maa yauulu ilayhi waxa weeye isla nooc bay noqonayaan marka bacdi culamada ka midi waxay yidhaahdaan waxay isugu noqonayaan ilaa labaatan nooc bay isugu noqonayaan marka hadda laakiin sideed ka mid a ah ayaa mashaayikhdu inoo tusaaleeyaan raximahum ullah wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk